بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله baabu fadl الsalaam salaamta fadligeeda ayuu ku saabsan yahay waxaan soo maray masaa-il ku saabsan salaamta iyo aadaabteeda welina waa socon doontaa insha allah aada buu musanifku raximah llahu tacaala u faahfaahiyey fi hada lbaab qala xadathana cabdاlcaziz bn cabdillah alweysi qala xadathanii moxamed bn jacfar bn abi kahiiri can yacquub bn zayd الtaymiy can saciid اlmaqburiy saciid bn abi saciid can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula nin yaa mara soo maray calaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wa huwa nabiguna fi fii majlisin majlis iyo meel la fadhiyo ayuu joogay sida saxaabadiisaba nabiga alayh salaam oo ugu fadhiisan jiray iyagana ay oola fadhiisan jireen waxaana oga baran jireen fa qaala ninkii wuxuu yihi assalaamu calaykum intaa basuu yihi assalaamu calaykum faqaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yihi cashru xasanaatin toban xasanaat ay laka waxaa kuu sugnaaday cashru xasanaatin toban xasanaad iyo toban ajir yaa kuu sugnaaday haddana assalaamu calaykum keliya ku joojisa wey waa ka radiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi cashru xasanaatin toban xasanaad leedahay fa mara rajulu aakharu mid kale haddana soo maray faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi waraxmat ullahi buu ku daray faqaala nabigu wuxuu yihi cishruuna xasana la kacay cishruuna xasana labaatan xasanaad leedahay famara rajulu aakaru mid kale haddana soo maray faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh faqaala alayhi salaatu wasalaam thalaathuuna xasana toban xasanaad baad leedahay soddon thalaathuuna xasana waa saddex tobnaad waayo saddexdaa jumlo jumlo walbaba waxay wadataa toban xasanay wadataa marka waa waxaa fiican marka in la kordhisto oo xasanaadka la badsado oo assalaamu calaykum keliya aan la dhihin wax lagu daro haddii wabarakaatu la gaarsiiyana sii fiican oo soddon bay ku noqonaysaa faqaama rajulu min almajlis nin majliskii kamid ahaa majliskii ka kacay walam yusallim mana salaamin fadhigii la fadhiyey nin baa kacay kicidda uu kacayna assalaamu calaykum intuu dadkii yidhi saa ogama tegina waa iska tegay fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yidhi maa awshaka maxaa ka deg deg badan maa nasiya saaxibukum saaxiibkiin halmaankiisa maa nasiya ay nisyaanu saaxibikum nisyaanu saaxibikum saaxiibkiin halmaankiisa deg deg badana oo haddaa mar dhow baaba lalahaa saddexdaas jumlo mid walbaba toban xasanaad bay wadataaye muxuu iskaga tegay asagoona salaamin id jaaa markuu yimid aad ida jaaa axadukum axadkiin hadduu imaado almajlisa majlis hadduu imaado oo falyusalima salaamo taa waa madi hore wey markuu hore imaanayo majliska dadkaa salaamo fa in badaa lahu hadday u daahirto oo uu damco an yajlisa inuu fadhiisto falyajlis ha fadhiisto dadki waa salaamey wa idaa qaama hadduu kacaayo oo inuu taga rabana falyusalim ha salaamo mal uulaa markuu tagayan ha salaamo haddana markaasuu nabig wuxuu yihi mal uulaa salaamtii hore ee dadka markuu u imaanayo uu salaamaya ma aha biaxaqa mid ka ajir badan oo ka mudan min alaakhirati midii dambe oo markii horeed salaamaysay iyo marka dambe ee tegaysay labadaba salaamtu way mid way siman yihiin midda hore un mudnaanta ma laha ee midda kalena iyadana way leedahay saasuu ka wada falyusalim asalaamo mal uulaa midda hore maaha biaxaqa mid ka xaqnimo badan oo ka mid min alaakhirati midda dambe xadiis saxiixa weeyaan markaa dad markaa ka tegaysood od macasalaameeyeyso ama kala tegaysaan assalaamu calaykum aad ku kala tegaysaan markaad isku imaanaysaan assalaamu calaykum baad isku imaanaysaan saa wey xadiis saxiixa weeyaan oo ibn xibaan waa soo saaray albanina silsilada inuu ku saxiixyaalay qaala xadathana moxamed ibnu bashaar bin dar qala xadathana mحamed ibn jacfari gundar qala xadathana shucba ibn xajaaj an cabdilmalik bn maysar an zayd bn wahbin an cumara cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa radiifa abi bakrin fangelkiisaan ahaa yani gaadiid abubakr uu saaraabu cumarna gadaal ka saaraa fayamuru cala lqowm dad buu mari fayaqulu wuxuu fayaqulu wuxuu leeyahay assalaamu calaykum buu dhihi qofku buu maraba fayaquluuna dadki waxay ugu jawaabayaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi raxmatullahi bay ugu darayaan wayaquul abubakar haddana wuxuu dhihi asalaamu calaykum waraxmat ullah dad kale intuu maro fayaquluuna waxay leyihin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh faqaala abubakar baa isgarwaaqsaday wuxuu yidhi fadaana annaasu dadkii baa naga fadli batay alyawma maanta biziyaadatin ziyaado kahiiratin fara badan oo mar walbaba jumlayna dheer yihiin toban ajir ah toban jumlo kal toban ajir ayayna dheer yihiinoo way naga khayr bateen buu le dadkii macnaha dadkii shayga camalka saalixa ee cibaadada ee khayrka ah ee qurbada ah waa sii kala fadli badan yahay mar walbana ziyaadada iyo ziyaadadaasa sii fiican marka abubakar radi allahu canhu wuxuu yihi markaan salaanaba way kusii darayaan oo faxayuu biaxsana minhaabi ayagu ayay mar walba qaadanayaan waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha midka usii fiican mar walbaba marka way naga ajir bateen buu yihi qala xadathana mxamed bn bashaar bin dar qala xadathana yaxya bnu saciid qala xadathana shucba qaal xadathanii cabdlmalik an zaydin ibn wahbin qala xadathana cumar mila xadika mutaabaca dhaha xadika saii isnaad weeyaan ibn abi shayba fi musanaf buu kusoo saaray qala xadathana isxaaq qala abarana cabdsamad isxaaq bin ibrahim alxandali ayaa bukhaari sheekh sheekh isxaaqiisa kamid ah cabdsamd ibn cabdilwaarif qaala xadathana xamaad bn salamata bn dinaar can suhayl bin abi saalixin can abiy abi saalix samaan can abi hurayra can caaisha dhe radia allahu canha can rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam qaala rasuulku wuxuu yihi maa xasadakum lyahuudu yahuud inama xasado calaa shayin shay korkii inaguma xasado oo inama nacdo maa xasaduukum intay ina xasdaayaan cala asalaami ama maa xasaduukum say inaigu xasdaayaan cala asalaami salaamta iyo wata'miini aamiinsiga asalaam wata'miin labadaas siday inaigu xasdaan ee inaigu inacaan nabiga alayh salam wuxuu yiri wax kaloo inaiga xasdaan ma jirto buyir yani labada ugu daran ee yahuud u daran ay arkaan inaad khayr badan hesheen ayagana ay waayeen maa xasadakum alyahuudu calaa shayin shay maa xasaduukum siday xasdaan cala salaami salaamta iyo wataamiinu taamiinka yahuud waxaa weyaan qoom lagu yaqaano xasadnimada xasadan min cinda anfusihim oo xasadnimo badan am yaxsuduuna annaasa calaa maa ataahum allahu min fadli ayaa hataa lagu iri ma ilaahay fadligiisa dadka ku xasdaayaan marka ayagu marka salaamta is salaamayaan waxaa weeyaan cala alru'uusi uusi walakufi waal waay waayo yahuudda salaamtooda cala alru'uusi madaxay isku gundhiyaan walaha kufi gacmo isku taagaan iyo waxaa weeya walishaara ishaara ay bixiyaan waayo ereyga qiimaha badan ee salaamta ehe magaca ilaahay xumbaarsan ee eh, ducada xumbaarsane eh, nabadgelyada ku baaqaya ma yaqaanaan ayaga masiiba mayna yeelanin markaasay nagu xasdayaan asalam assalaamu wataamiin ka salaamta waxaa kamida ah, waxyaalaha ay nagu xasdayaan salaamtu waxaa weeyaan waa sababu muxaba bayna annaas dadka inay isjeclaadaan oo dee isjeceelka uu ka imaado inay isku duumaan oo ay tacaawunaan oo ay walaalo noqdaan tana ka dhalanaysa waxaan soo maray in dadku laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tuuminuu xataa taxaabuu awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum xadiidkan soo maray salaamta inay kamid tahay sabab dadka ay isku jeclaadaan oo iimaan ku kordho oo janno lagu galo markaa muslimiintii oo midoobaysa oo walaalnimadoodii mar walba soo ceshanaya oo isa salaami arrinta ayagu yahuud mar rabaan khilaaf iyo inay mar walbaba dhexdooda ay dhibaato ka dhacdo ayay jecel yihiin wataamiin aamiinsiga hayr lmaqduubi calayhim wala daaliin markii la yidhaahdo oo ayaga iyo kiristaanka labadaba laga beri noqdo deena beri noqoshadaas ilaahay laga magangelayo iyaga iyo nasaaraba aamiintaasi iyo ducadii ka horreysay tanna way nacayaan oo way kahonayaan ayada waa dee waa qurba iyo ajir iyo thawaab iyo ilaahay subxaanahu watacaala oo la baryay ayay xumbaarsan tahay waxay kaloo xurmaansan tahay in muslimiintu ay ku daba tukadaan hal imaam ah oo amuurtooda ay ku midaysan yihiin oo ay ka dambeeyaan imaamkooda oo khilaaf uunan dhex oolin markaa waana risaala iyo fariin bay diraysaa cibaadada waxaa ugu cibaadada ugu qiim badan salaada kamid a ah waa camuud lislaam tiirka islaamka weye haddii salaadiiba ay ku midoobeen acmaasha kalena muslimiinta inay ku midoobaan baa ka dhalanaysa taana ma rabaan iyaguna way kaway xasdayaan saxiix wey xadiidku baabu salaam salaamtu ismun waa magac min asmaai illahi ilahay magacyadiisa kamida caza wajal asalaam almumin almuhaymin ilahay magacyadiisa waxaa kamid a asalaam baa kamid a sifadaasi salaamada iyo nabadgelyadana way xumbaarsan tahay minhu salaam xaggiisagana salaamta iyo nabadgelyadu ay ka ahaataa dadkana inay uu nabadgeliyo wixii wanaag iyo khayr la yimaada ayaguna ay isnabadgeliyaan nabadgelyadaasna lagu noolaado ummadduna ayna maaragtay khilaaf ku noolaaninoo ardada ilahay ayna fasahaadin bacda islaaxihaa intuu ilaahay hagaajiyay kadib marka ismu min asmaa illah waa magac ka mid a ah. kol hadduu magac ilaahay yahay salaamtu inaad sheegto mar walbaba waxay soo gelaysaa walilahi asmaa lxusnaa fadcuu biha ay soo geli in calaykum waraxmat ullah salaamtaas ilaahay lagu tawasulay waxay noqonaysaa ducadii lisamray in magaca ilahay lagu duceysto lagu tawasulo qala xadathana shihaabun qaala akbarana xadathana xamaad bnu salma can xumaydin can anasin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ina salaama salaamtu ismun waa magac min asmaa illahi magacyaha ilahay kamida tacala korahay wadacahu allah fi lard ilaahay baa ardada noo soo dejiyey inaan isimkaa istidaamsano on fafshu salaama salaamta faafiya baynakum dhexdiina isku faafiya salaamtaas magac ilaahay inii soo dejiyey oo salaamtiiniba u ku daray wey salaamteeni meesha salaamaha kale o dhan ayna wax macnaha ku jirin haddaad sabaax alkhayr tiraahdo iyo haddaad tiraahdo masaa lkhayr iyo haddaad eray kale iyo luqo kale iyo af kale aad dad ku salaanto midnaba wax madmuun iyo macaani iyo duco ay xumaarsan tahay ma jirto laakiin assalaamu calaykum ko waa magac ilaahay labana duca ay xumbaarsan tahay saddexna ulfa iyo maxabo iyo mawado iyo isjeceel iyo isnabadgelin bay xumbaarsan tahay marka waa ism iyo erey qiimo badan wey walidaalika ilahay u doortay aadamaha laga bilaabo nabi aadam calayhi salaatu wasalaam markii la abuuray yaa asaga iyo malaaigta isku salaameyn qala alimaamu lbukhariyu raximahu llah xadathana abu nucam alfadl qala xadathana muxil ibnu mri mixrisin muxil ibnu muxris ilbabi alacwar hiqa qala xadathana samictu shaqiiq ibnu salma abu wail alkufi yadkuru can ibni mascuudin buu ka waramay cabdullahi ibn mascuud alhudali radia allahu canhu wa ardah min asaabiqiin alawaliin ayuu kamid ahaa qaala wuxuu yihi kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna khalfa nabi saxaabadu ku wadaa saxaabada nabiga alayh salaam kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada khalfa nabiy nabiga gadaashiisa sala allahu aleyh waali wasalam qaala alqaa'ilu atixiyaadka markaa weli ma jirin ma soo degin waa iska ijtihaadi jireen asalaamu cala allah ayay dheheen asalaamu cala allah qabla cibaadihi riwaayo kale asalaamu cala allah qabla cibaadihi asalaamu calaa jibraiil asalaamu calaa mikail asalaamu calaa fulan asalaamu cala allah ayay dhihi jireen salaam iyo nabadgelyo ilahay korkiisa ha ahaato falamaa qada nabiyu sala allahu alay wasalam markuu nabigu bogay salaatahu salaadiisii qaala wuxuu yihi man ilqaa'ilu waa kuma ninka leh asalaamu cala allah ee ilahay u duceynaya aminka ina allaha huwa salaam ilahay asagaaba salaamah madducuu kaaga baahan yahay magacaasaaba salaama uu leeyahay sifadii salaamna waa le nabadgelyadeena waa xumbaarsan yahay asagaana nabadgelyada iskaloo siiya axad ku doona ina allaha huwa asalaamu asagaaba salaama walaakin quluu waxaa dhahdaan ataxiyaatu lilah saa dhaha jamiican anwaac atacdiim wax allaale wixii weyneyn oo dhan lilahi ilahay baa iskale taxiyaat Ah, alcadama wa anwaaci alcadama weyneyn dhammaanteed lilahi ilahay baa iskale wasalawaatu salaadaha shanta ah iyo kuwa sunankaa ah. dhammaan salaad meelay ku timaadaba leanna asha waxay faa'iideynaysaa cumuum jamiicu salawaat lilahi ilahay baa iskale bay ku xodhan tahay waطayibaatu dayibaadka min alaqwaali walafcaal in allaha ayib laa yaqbalu ilaa ayiba dayibaat wax allaale wixii wanaagsan oo dhan min allahi uu ka ahada ilahay baa iskale asalaamu salaam calayka korkaada ahaato ayuha nabiyu nabiganow waraxmat ullahi ilahi naxariistiisa wabarakaatuhuna korkaada ahaato ayuha nabiyu baa la dhihi xayan wamayitan hadduu dhintay iyo hadduu nool yahay labadaba saxaabada qaar ka ibnu mascuudin kama fi lbukhaari iyo ibnu cumar iyo ayaa laga soo arooriyay inay dheheen markuu dhexdaanada joogay assalaamu calaykum baan dhehena markuu dhintayse assalaamu cala nabiy baan dhehena assalaamu cala nabiy waa ijtihaad saxaabada ay ijtihaadeen wailaa jamhuur saxaaba iyo salaf lumma sidaasay ku socon jireen cumar bn khadaab radi allahu canhu waa kii ataxiyaadka asagoo mimbarka saaran ayuu akriyay oo saxaabadii iyo taabiciinta ay wada fadhiyaan ayiyadu ku hadlayn waxaa kamid ahaa assalaamu calayka ayuha nabiyu yiri nabigana alayh salaatu wasalam waa moodanaa marka sidaasu ku soconayaa ijmac bay noqotay assalaamu calayna korka anaga salaam ha ahaato annaga korka anaga iyo wacalaa cibaadillahi saalixiin addoomaha ilaahay saalixiinta ah qofka marka ha ku dadaalo inuu saalix noqdo si ducadaas ugu helo ducada muslimiinta malaayiin muslimiinta kamida oo salaad tukanaysa mashaariq alardi wamaqaaribiya meel walba ayaa duceynaya mar walbaba salaad farada iyo suno kasta asalaamu calayna wacalaa cibaad illahi saalixiin marka naftaadaad ku bilaabi ducada ibda binafsika asalaamu calayna musaalixiintana waa duceynaysaa malaaigtii baa soo geli ambiyadii baa soo geli sadiqiintii iyo shuhadadii saalixiinta inta way soo gelayaan ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh taana waa kalimatu tawxiid wey kalimatu tawxiid ashhadu an laa ilaha ila allah ilahay oo loo qiro waxdaaniyada iyo ilaahnimada iyo cibaadada keligii inuu leeyahay wa ashhadu ana muxamadan cabduhu addoonkiisa inuu yahay marka cabduhu cubudiyadaasi loo qirana waxaa weeyaan nafyun cala alqulubi bihi nabiga in lagu xadgudbo oo addoonnimadii la dhaafiyo oo aan la gaadhsiiyo rububiya iyo uluuhiye la gaadhsiiyo taasaa la diidan yahay waa addoon laakiin haddana rasuul waaye ilaahay uu doortay oo addoommaha ka khayr badan ka fadli badan ka qiimo badan sala allahu alayh waali wasalam marka waa ifraad iyo tafriid labadaasa la diidan yihi in xadgudub lala imaado cubuudiyada loo diida nabiga iyo in taqsiir iyo gaabin laga yimaado oo maxamed la iska dhaho taana ma banaana war rasuul ilaahi sala allahu aleyh wasalam alla soo dirtay ilaahay uu maaratay khalqiga u doortay qaala waqad kaanuu waxay ahaayeen yatacalamuunahaa kuwa barta ataxiyaadkaasi kamaa yatacallamu axadukum axadkiisu u barta asuurata suurad min alqur'aani kamida ah qur-aanka sida loo bartay u baran jireen marka waxaa wey taxiyaadka mascuud radi allahu canhu asaxu siyaq tashahudaad wey waa siyaqada ugu saxiixsan oo muttafaq caleyhiga ah saxiix wey siaq kaleo iyagona saxiixa oo mufasli kusoo arooray baa jirta midka ay shaaficiyada ay qaateen taxiyaatu mubaarakaatu salawaatu dayibaatu lilah iyaduna waa saxiix bi saxiix muslim kusugan ayib kuwa kaleo ayadana saxiixna waa jiraan baabu xaqu lmuslimi muslimka xaqiisuu kusaabsan yahi cala lmuslimi muslimka kale uu kuleeyahay an yusalima waa inuu salaamo caleyhi korkiisa ilaa laqiyahu markuu la kulmo xuquuqdii muslimiinta ay isku lahaayeen waxaan kusoo qaadanay hindhisada nin ba hadda hindhisoonaayo yramuk llah dayib baabu eh, tashmiit alcaadis baan kusoo marray xaqu lmuslim cala lmuslimi dayib tii haddana wuu soo celinayaa xadathana ismaaciilu qaala xadathana mari can alcalaa bin cabdiraxman can abi can abi hurayra can nabi sal l slam qaal xaqu lmuslimi muslimka xaqiisa cala lmuslimi uu kuleeyahay situn lix weeyaan xaqiyada qaar culamada kamida ah wujuub bay ku xumbaareen dhammaantood ka sheekh alislam ibn taymiya raximah llahu tacaala qaarna waxay leyihin jumhuurtu suna muakada qaarkoodna way kala qaadqaadaya alfaada si ku kala imaatay qaar baa wujuub ku tegay qaar waa sunan waqiila qiila waxaa la yihi wamaa hiya maxay yihiin qaala ida laqiituu markaad la kulanto fasalim caleyhi salaam waa suna muakada qabaan jumhuurtu waidaa dacaaka hadduu kuu yeerana faajibhu ajiib aroos hadday tahay oo wax dhibaato iyo cudurdaar adan lahayn inaad raacdo waajib weeyaan aroos hadday tahay waida stansacaka hadduu naseexo iyo kaa dalbo talo oo u kula anigo ii naseexo bal ila tari wax hebel iyo shay hebel igala tari fa ansix lahu u naseexee iyaaka walmudaahana iyaaka walkish inaad qofka u mudaahanayso ood mujaamalaysa iska ilaali kish iyo khiyaamo inaad wax khaldan uqarisana iska ilaali soo naseexaba sida kuma weydeysanin haa walow wax u ka naxaba ha ahaatee runta usheeg siwa saga ka naxaba ila dadka qaar baa laga yaaba hebel kaa naxino deena siduu rabo iskaga dheh ayaa laga yaabaa dadka qaar inay gasho shaydaanka uu ku ku waxeeyo marka ida stansaxaka hadduu naseexo kaa dalbo fansax lahu naseexe naseexaduna waa wixii khayran inaad usheegto wixii shar ahna aad oga digto waa wixii aad ogtahayna aadan ka qarinin wa idaa cadasa hadduu himbisoodana faxamid allah ilaahay ku xamdiyana fashamidhu ducee yarxamuka allah hadii alxamdu lilah markuu yihahdo wa idaa marida hadduu jirada facudur booqo ciyaadada iyo mareedka la booqdo ajir badan baa ku jira lizaa'iri walilmazuur qofka la booqan iyo qofka qofka wax booqan labadow ka wax booqanaya maxaa la yidhi qofkii booqda qof mariido oo jiran subaxdii yusaluuna alayhi yusaluuna sabcuuna malakan yaa u ku salinaysa toddobaatan kun sabcuuna alfa malak ah, toddobaatan kun oo malag xadii saxiixa yaa ku sallin u duceyn u naxariis dalbi galabtii hadduu booqdana toddobaatan kun oo malag wey waa ajir weyn wey oo aad iyo aada loo fududaysto kala la booqanayona haddee in loo tago oo la bariidiyo oo laga warhayo oo loo duceeyo oo intaasoo dhan ba wuxuu ka helaya raxmad iyo naxariis iyo caafimaad buuba ka heliba hataa nabiga alayh salaam uu yiri xadiidkii sunan kusugnaa hadduu qofkii uu booqdo qof ayna tiisi gelin oo uu yiraahdo asal allah alcadiim raba alcarsha alcadiim an yashfiika toddoba jeer shafaahu llah ilah waa caafinaya marka daawadaasaabaad wadaaba oo ilahay kugu soo dhiibay waad ku bogsanayaan facudhu booqo wa idaa maata e, hadduu jiradana fasxabhu fasxabhu raac oo la saaxiib haduidaa maata hadduu dhinto hadduu dhinto geeriyoodana janaasadiisa raac oo xabaal fasxabhu la saaxiib raac wey waxa weeyaan furuud kifaayaat ayay kamid tahay dadka hadday raacaan qaar kamid a dambiga waa kaa dhacay lakin ajir badan baa ku jira oo uu nabiga ku tilmaamay calayh salaam qaraariid qiraataan qofkii kutukada qofkii xabaala laba ajir waa waaweyn buu leeyahay qiraad saxiix wey xadiidka muslim baana soo saaray fi saxiixihi qaala raximah llahu baabun yusalimu lmaashi qofka socda wuxuu salaami cala alqaacidi qofka fadhiya oo hadday noqoto qof walbaba salaantii wuu maqlay fadliga ay leedahay iyo ajirkeeda iyo magac ilaahay inuu tahay mad walba uu ka helayo halkii jumlaba toban ajir haddii loo kala ordo oo nin walba yidhahdo anigaa mudan anaa mudan see lagu kala saari sidana lagu kala saaraya haddaad socoto ood maashi tahay adigaa iskale salaanta lagaga sugi qaacidkana ka fadhiyo weeyaan a maxaa la yiri qofka socdana salaam qofka fadhiya sooriya miyaad yiri maxay dhihi jireen maamahda ya ah, ka raggi oda khubarada ahaa wey maamahda dhalinyaradi kasii fakanaysaa waa in la barto way fiican tahay leanahu amthaasha iyo amthalka tuwadax laka almacaani macnay kuusii faafaahinaysaa macnay ku faafaahin carabta aad bay u yaqaanaan dayib xadaana saciid bn rabiic qaal xadaana caliy mubaarak can yaxya qaal xadaana zayd bn aslam can jaddi abi salaam can abi rashid alxubraani can cabdiraxmaan bn shiblin qaal radia allahu canhu saxaabi weyaan samictu nabiya nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh liyusalimu raakibu qofka wax saaran raakibka wax saaran hasalaam cala araajili qofka lugeynaya waliyusalimu raajilu ka lugeyna hasalaama cala alqaacidi ka fadhiya waliyusalimu alaqal dadka yarra hasalaamaanu cala alakari dadka badan faman ajaaba salaama qofka salaamta ajiiba oo intii la salaamo ka jawaaba fa huwa lahu ajir buu ka helayaa waman lam yujib qofkaan ka jawaabin oo calaykum salaam aan dhihin jamaacadii la salaamay kuwaa assalaamu calaykum markii la yiri dadkii kuwaa calaykum salaam yiri kuwana way iska aamuseen waman lam yujibkaan jawaabinna falaa shay-a lahu ajir ma laha ajir ma laha marka dambina ma soo gaaraayo fardulkifaayo wey dadkii baa la salaamay hal qof baa wacalaykum salaam yiri alaykum salaam yiri marka falaa shay-a lahu isagii aamusay ajri ma helaayo laakin dembina looma haysto fardulkifaayihii dad baa ka qaaday xadiidkuna saxiix weeyaan cabdirazaq iyo axmed iyo bayhaqi fi shucab liimaan kusoo wada saareen qala xadathana isxaaq qaala akbarana rawx ibnu cubaada qaala akbaranii ibnu jurayjin qaala akbaranii ziyadun ana haabitan ahbarah wahuwa mawla cabdiraxmaan yarwiihi can abi hurayra ka wariyay can inabiy sala allahu alay wasalam qaal yusallimu raakibu ka raakibka wax saaran cala almaashi midka socda ha salaamo walmaashi ka lugeynaa yar cala alqaacida ka fadhiya walqaliil dadka yarna cala alkathiir dadka badan saxiix wey xadiidka marka waa tartiib lawaliyaat wey sidii loo kala leeyahay ayaa la kala tartiibinaya qala xada qaala lbuhaariyu qaala ibnu jurayd fa akbaranii abu zubayr baa i warramay tacliiq wey anahu samica jaabiran buu maqlo yaquulu leh almaashiyaani labada socota ida ijtamaca hadday kulmaan see la dhihi labadaba way socdaan fa ayuhumaa midkoodii badaa bisalaam salaamta bilaaba fa huwa afdalu kaasaa fadli badan wakayruhumaa man badaa bisalaam oo soo maray saxiix wey xadiidka baabun wuxuu ku saabsan yahay tasliimu raakibi ka wax saaran wuxuu salaami cala qaacida ka fadhiya xadathana nucaym bnu xamaadi qaal akbarana ibn mubaarak cabdullahi qaal akbarana macmar ibnu raashi can hamaam ibnu munabihin can abi hurayra radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal yusalimu raakibu ka wax saaran wuxuu salaami cala lmaashi ka socda walmaashi ka socdana cala lqaacidi ka fadhiya walqaliilu dadka yara cala lkathiir dadka badan sidaasuu nabig utartiibiyey sala allahu alay alih wasalam qala xadathana asbaq ibn faraj qala akhbarana ibn wahb cabdullah qala akhbarana ibnu hani can camr ibni malikin can fadalah can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yiri yusalimu lfarisu fariska marka raakib oo dhan baa soo geli riwaayo kale raakib taasa ka caansan qofka faraska saaran waa raakibe cala alqaacidi ka fadhiyu salaami walqaliilu dadka yara alkathiiri saxiix weeyaan ka salaamta in la faafiyo oo nin walbaba calaa qadrihi iyo xaalkiisa dadkaa hadda la sheegay ee salaanta layii ayaga oskale hadday salaami waayaan asagii lahaabaa salaami waa dhihi mayside waa salaami waa salaami asagaa ka tegay oo fursadii la siiyey ka faa'iidaysan waayey marka waa salaamaysaa a baabun hal yusalimu almaashi cala araakib soo maarti hal yusalimu salaama almaashi cala araakibi kii wax saara raakibka wax saaran baa salaamta iska leh baa layidhi waa salaamiga ama waa lagala hormaray xadathana maxamed bnu kathiir qaala akbarana sulayman bnu kathiir an xuseyni an shacbi anhu laqiya farisa nin wax saara faras ayuu la kulmay fabadahu bisalaam isag baa salaamta ku bilaabay socday faqultu waxaan ii tabdahu bisalaam ha salaamta miyaad ku bilaabaysaa shacbiyow maxaa yeele adi waad socotee ka kasaara asaga kaa lahaaye qaala wuxuu ra-ytu shureyxan shureyx baan arkay shureyx alqaadi maashiyan asagoo lugeyn oo yabda-u bisalaami salaamta ku bilaabaya dad wax saaran marka shureyxna waxa uu ugu bilaabay waxaa dhici karta kii wax saarraa inuu ka gaabiyey maya waxaa dhici kartaa arrin kale oo keensan karta maslaxaa inay jirto oo inuu rabo mathalan kaas wax saaran inuu qalbigiisa dhiib geliyo oo far ka farxsiiyo oo xoogo uu kusoo yardumo oo qof laga yaabo in cillo ka jirto uu rabo inuu salaanta kaga bilaabo ama xoogow dhexdooda udhexeeyaanoo wa man badaa bisalaam ka salaanta bilaaba u khayr badan waa kii nabig yiri sala allah alay wasalam waa dhici kartaa ama xoogo dad iyo ay jiraan maqaasid kale iyo ujeedo kale oo sharci ah waa dhici kartaa wa ilaa asalka waxaa weeyaan hadday isku dhacaan oo qof walbaba uu rabo inuu fursadiisi qaato midka raakibkaa iskale inuu wax salaamo inta badan isagaas raakibkee wax saaran baa salaamta looga baqaa inuu fududaysto ama uu laga yaababa inuu eh, shaydaan uu ku ciyaaro oo waxu isweyneyn wax igasho saas darteed baa la rabaa inuu tawaaduco oo dadka salaamo bacdu yusalimu lqaliilu cala lkaiir dadka yar waxay salaamayaan cala lkaiir dadka badan dadkaa badan baa in la salaamo oo la tawqiiriyo oo la ixtiraama badnida ay badan yihiin kan dadkan yarna ay dadka aqlabiyada xadathana cabdullahi bnu yaziid qaala xadathana xaywa bnu shureyx qaal akbarana xumayd abuhani ana aba caliyin aljambi xadatahu can fadala ibni cubaydin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal yusalimu raakibu raakibka wax saaran waa salaamaya cala lmaashi ka lugayni walmaashi ka socdana cala lqaacidi ka fadhiya walqaliilu dadka yar cala kadir dadka badan saxiix weeyaan axmed iyo daarami ayaa soo saaray lakin riwaayatu axmed almaashi cala qaacid kuma sugna qala abarana cabdاllahi ibn mubaarak abarana xaywa bn shureyx qala abarana abu hani alqawlani can abi caliy اljambi can fadala ibn cubaydin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal yusalimu lfarisu fariska wax saaran cala lmaashi buu salaami ka socda wlmaashi ka socda cala qaa'imi ka taagan wlqaliil cala kahiir saxiix wey saqiiru cala lkabiir dadka yar qofka yar hadda ninka yar ee saqiirka ah isagaa la rabaa inuu odayaasha salaamo dadka ka waaweyn uu salaamo calal kabiir uu salaamo adaabtaas weeye maxaa yeelay laysa mina man lam yuwaqir kabiirana dadkaa waaweyn ee kaa waaweyn tawqiir iyo ixtiraam iyo muxuu kaa mudan yihin inaad ixtiraamto ayaga salaamto ay kaa mudan yihin in dhalinyaradu ay sugaan ayaga in la salaamo ma aha waa in ayaga wax salaamaan salaamtii islaamka iyo musaafaxadii iyo intaba xadathna maxamed bn salami qal xadathna abarana mklad qal abarana ibn jurayjin qal abarana ziyad anahu samca haabita mawla ibni zaydin anahu samca aba hurayrata maqlo yaqulu leh qaala rasuulu llahi sala la alay wasalam wuxuu yihi yusalimu raakibu qofka wax saaran baa salaami cala lmaashi ka socda walmaashi kuwa lugeynaya haba qaacida kuwa fadhiya walqaliilu dadka yara cala lkathiir dadka badan xadiiku saxiixeynka kusuga buhari muslim qala xadathana axmed bin abi camrin qala xadathani abi qala xadathani ibrahim can muusa bn cuqba can safwan bn sulaym can cadaa ibni yasaari can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sala la alay waslam nabigu wuxuu yiri yusalimu sakiiru cala lkabiir ka yar ka weyn buu salaami walmaashi ka socda alqaacidi ka fadhi walqaliil dadka yar cala lkaiir saxiix weeyaan oo soo noqday oo iskuwa mid baabu muntaha salaam salaamta meesha ku dhamaanayso waxaan soo maray nabi alayh salaam inuu yiri cashara cishruuna halaahuuna saddexdaas saxiix weeyaan wax ma lagu dari karaa wa maqfiratu ma lagu dari karaa taas soo wadaa muntaha slاm meesha ku dhamaan xadathana mحamed بn slaam qala akbarana mklad qala akbarana ibn jurayj abdilmalik ibn abdiaziz abdilmalik ibn abdiaziz qala akbaranii ziyad an abi zinaad qaal kana khaarijatu khaarija ibnu zayd wuxuu ahaa yaktubu calى kitaabi zayd zayd kitaabkiisuu qori jiray idaa salama markuu wax salaamayo qof buu salaamaya zayd oo warqad u diraya markuu salaamayo warqadda waxa u qori jiray wiilkiisa khaarija qaala wuxuu dhihi jiray assalaamu calayka ya amiira almu'miniin waraxmat ullahi wabarakaatuhu wamakfiratuhu ayibun waayibu salawaatihi intuu isku dardaray soo maarti ah, assalaamu calayka ya amiir lmuminiin waraxmat ullahi wabarakaatuh intaa waa intii la yaqaan wuxuu ku daray wamakfiratuhu iyo waayibu salawaatihi salawaadkiisa ayibka ah kuwa ayibka ah taas markaa saxiixulisnaad weeyaan xadiidka sanad ahaan waa sax laakin waa athar athar weeyaanoo waa war uu leeyahay zayd bn aslam radi allahu canhu arda ijtihaad ijtihaado wey xadiidka marfuuca saddexdaasaa kusoo arortay xadiidkaas saddexdaasaa kusoo arortay bacd riwaayaat oo ku dartay way jirtaa oo marfuuca wamafiratu maqfiratuhu ku dartay iyadana way jirtaa saxaabaduna way isku hayeen oo cabdulahi cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn cumar iyo kamaa fi saxiix iyo way diidi jireen in lagu daro wabarakaatu wax lagu daro way diidi jireen bale ibn cabaas radi allahu canhuma waxaa laga soo raray inuu yihi ya hada muntaha salaam wabarakaatuh salaamta meesha ku dhamaata nin ku daray wamaqfiratu wuxuu ku yihi muntaha salaam ya hada ilah wabarakaatu wey barakatu way ku dhamaataa abaha ku darin qaarna waxay leeyihiin waa lagu dari karaayo qawluhu tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu faxayuu biaxsana minha bay daliishanayaan oo hadduu qofku yiraahdo ku salaamo oo ku yirahdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saddexdiiba isagii baa qaatayba ama waxaana tafaxayub biaxsana minha inaad ku camal fasho maxaa kuu soo haray intiisii haddaad tiraahdo waa markaas waa oo ruduha maa taagantah faxayu biaxsana minha wamaqfiratan ugu darto hadduu yidhaahdana watayibu salawaati ugu darto ayay qaarkood qabaan marka laakiin sida cumuumkahe badan sunnada nabigana ku badan alayh isalaatu wasalaam wabarakaatuhu bay ku dhamaanaysa baabu man sallama ishaaratan qofkii salaama ishaaratan ishaaro wax ku salaamo ishaaradaas keligeed in wax lagu salaamo ma banaana bale waa sifada yuhuudda lagu yaqaano xadiidkan hadda ishaare nabigu u yiri alayh salaam inamaa salaama alyahuud alishaaratu bira'si alrasu walakufu walishaara alrasu walakufu walishaara madaxa iyo gacmaha iyo ishaarooyin kale ayay isku salaamaan laakiin haddii ishaaradu <clears throat> ay la socoto talafud lafdi baa la socda gaar ahaan aynay suuroobeynin lafdiga keligii in la maqlo ama laga faa'iideysto markaa ishaare inaad ku darto dhibaato male mathalan qof kaa fog weeye waa kaa fog yahay qofkii inaad salaanta rabto gacanta kale utaagi maysa assalaamu calaykum waraxmatullah intaad gacanta utaagaysaa gacantaa marka waxay ka dhigan tahay dilaala qofkaa inuu ku salaamay oo assalaamu calaykum kuu yiri bay ka dhigan tahay wacalaykum asalaam baadna dhihita gacanta utaagto leanna kuma maqlaayo lafdigaadama maqlaaye markaasoo kale ishaaradu way banaan tahay in laisku salaamo waxaa kale oo banaan haddee qofka hadduu yahay qof dhagoolo ah qof dhagoolo ah hadduu yahay maanta maantona hadaad dhawaaqayso asalaamu calaykum ku hayso kuma maqlay gacanta markaad ogu dartayse waa garanaya inaad salaamtay ka salaamaya qofkii isaguna akhraskahaa ee aan afka ka hadli karina afka xidhnaa isaguna gacan waxaanayan ishaara usoo hadhay ma jirto xaalado kale waa jirtaayo qofka haddii uu salaad ku jiro asagoo salaad ku jirin ayaa salaad ku jira la salaamo oo de inuu hadal lama ogolo qumu lilahi qaanitiin ay saakitiin aamus baa la rabaa salaadeeda ku jirta soo maaha markaasoo kale waa la ogolaya gacanta inaad ishaarto qofaa ku salaamay adoo salaad tukan gacantaad u ishaaraysaa afka kama hadlaysid xaaladahaasi way banaan tahay laakiin ishaaro keligeed oo adoo keli kara awood uleh aad gacanu iska taagto sifadaasi ma banaana qaala xadathana bishru xakam qaala xadathana hayaaj bnu basaam abu qurata alkhuraasani ra'ytuhu bilbasrata baan ku arkay qaala isagoo yiri raytu anasan anas baan arkay yamuru maraya calaynaa anas baana soo maray fa yuumii biyadii gacantiisuu noo ishaaray ilayna annaga fa yusalimu waana salaami jiray waa ishaaro iyo salaam afka ah yuu iskugu daray wa kaana bihi anas wadaxun baa ku sugnaa wadax yani bayaad cadi marka in xanuunta gacanta laga hayay ama xanuun hayay ama wax ka muuqday ayuu ishaaraya saa darteed markuu saliga gacanta gela korku ka ishaaraya wa raytu lxasana baan arka yafdumu bisufra sufrada ku maaragtay cilaamanaya wa caleyhi cimaamatu sawda cimaamad madowna korkiisa ay tahay inta dambe waa iska tartima lakin ujeedada shaahidka waxa weeye fa yusali yumi biyadi ilayna fa yusalim xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo hayaaj ibnu basaam hayaaj ibnu basaam ninkaasa daciif ah daciif lijahaalatihi jahaala ku sugan qaala imaamu qaalat asma asma waxay tiri alwa anabiyu nabiga alayh salaam nabigaa wuxuu noo ishaaray alwa iyo ashaara alwa nabiyu nabigan hoobiyey oo soo ishaaray horriyey biyadii gacantiisa ila nisaa haween buu intuu u ishaaray bisalaami salaam buu gacanta ugu ishaaray ah, gacantaa marka ishaaro keligeed maaha xadiidku waa saxii lgayrihi ishaaro keligeedna ma ahee waxaa la socotay salaam baa la socotay oo riwaayo kale ayaa jirta oo fasallama calayna ah, abu daawuud baa soo saaray sunankiisa fasallama calayna alwa ilayna biyadi ishaaratan fasalama calayna waana salaamay marka salaam iyo gacan la israaciyay way banaan tahay ilan gacan nabiga haweenka ma saari jirin ma salaami jirin gacanka ma salaami jirin waa ishaaray gacantii afkana waa ka salaamay qala imam xadathana ibrahim bn mundir qala xadathana maxamed bn macan qala xadathana musa bnu sacdi can abihi sacd anahu kharaja maca cabdillahi bni cumar cabdillahi bn cumar buu raacay wa maca alqasim bn muxamed iyo qasim bn maxamed macooda xataa idaa nazalaa markay degeen cabdullahi bn cumar baa saxaabi raggan kalena waa taabiciin xataa idaa nazala ah, sacadka hadduu sacad bin abwaqaas yahayna isaguna sidoo kale saxaabi xataa idaa nazalaa markay degeen sarifan meel sarif la yihaahdo oo maka aan kasii fogeyn meeshii nabiga alayh salaam uu ku aroostay xaaskiisii maymana bint alxaarif radia allahu canha waagi dambana ay ku dhimatay oo halkaasay geeridii ku qabsatay mara cabdullaahi bnu zubayr baana soo maray buu le intaas ay joogaan faashaara ilayhim bisalaam salaam buu u ishaaray faradaa caleyh waa ka radiyeen waa ka radiyeenoo oo gacantiiba iyagona u ishaareen labadii saxaabiba kuwan alla marka waa iska raacsanaayeen xadiidku waa daciifu lisnaad mawquuf weeyaan laba raawi oo majhuula ku sugan muusa ibnu sacad iyo aabihii muusa ibnu sacad iyo aabihiis marka sacadka inuuna saxaabi ahayn ba halkan yaa kaaga soo baxday saxaabi saxaabi maaha liannu jahaalatu saxaaba laa tadur taasoo qaacida ah ayib qala imam الbخariي raximah الlah xadathana khalaad ibn mklad qala xadathana miscr ibn kidam an calqama bn mrhad an caطa bn abi rabax qaal kaanuu waxay ahaayeen selafka iyo saxaabadu yakrahuuna tasliima salaam bay nici jireen bilyadi gacanta laisku salaamo salaamtan maxay tahay manaa alishaaratu bilyadi baa loo jeeda waan soo ogaanay musaafaxada iyo saliga laisgeliye iyo ajirka ku sugan iyo maxaaba kamid a ajirkeeda nabig alay slam inuu yihi dunuubtiisi baa qofka hoobanaysa sida geedka caleyntiisa u daadato kale waxaa lagu amaanay reer yamaneed oo la yidhi waaa niisoo geli doona reer yaman hum araqu quluban awal man badaa bimusaafaxa dadka u horreeya ballaabay bay ahaayeen marka yakrahuuna tasliim bilyad waxaa la wadaa alishaaratu bilyad in gacanta laisku taataago sida ay gaaladu ay yeelaan ishaarada gacanta iyo madaxa oo laisku gundhiye iyo koofiyada oo la bixiye iyo kullu hada wax ka jira male gaalada ayaa dhaqankaa iskale qaar baa koofiyada iskusii markay salaamayaan koofiyada bixinayaan ayib aw qaala kana yakrahu tasliima bilyad gacanta in laisku salaamo oo bilishaara weyaane saxiixu isnaad wey ishaarada laga wada wax la diidan yahay ee ma aha in gacanta saliga laisgeliya taa waa la ogol yahay <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay yusmicu waa maqashiin ha maqashiiya loo wadaaye idaa salama marka wax salaami oo qofku salaami oo salaadiisa in aad maqlaynin baad arkaysaa qofka asaga ah in laga qaado waxba laazim maaha wuxuu ku yiri ma ogeedi waa inuu salaamo inuu salaamo salaam la maqli karo kanna uu jawaabo jawaaba la maqli karaa la rabaa xaaladuna waa inay dhexdhexaad tahay dhawaaqna lama rabo inaad qayrido oo masjidka dad baa soo galaayo dadka qur-aanka akrisanayo sii jeedo qof soo gelay asalaamu calaykum waraxmatullah kudhex tuuri dadka o dhan ba markaasa kudl sku dhiyo qof walba qur-aanka istaajin oo meeshaad akrisanaysa aad dib u ilo lama rabo salaaman buu nabiga alay sl xadidki miqdaad fi saxix muslim yasmicu lyaqdaan walaa yuuqidu naaim saas yiri qofka soo jeedana salaad uu maqlaayo oo qofka agtaada jooga uu calaykum salaam kudhihi karo midka hurdana aan toosinayn <coughs> kuwa qaar ee somalia masaajida ka istaagay yar tutuursanayo o kale waa kuu khasbayaan khasab bay kaaga keenaya <coughs> asalaamu calaykum intay dhahaanoo in yar agtada ay salaamaan bu mar labaad ku celini oo mar saddeaad ku celin dadku ay isla bulaabaan marka waxaas hadda wax faa'iidaa kuma jirto adiga salaan la maqli kara salaam wixii kaa radiyana ku raadli ahow ka raadli ahow xadathana khalaad bnu yaxya khalaad ibnu yaxya weyaan laaiba soo maray khalaad ibnu yaxya min maklad maaha qala xadathana miscar bn kidaam can thaabit ibni cubaydin qaala ataytu majlisan majlis baan imaaday fiihi cabdullahi bnu cumar uu fadhiyo faqaala wuxuu yihi idaa sallamta markaad salaamayso dad fa asmic maqashiih ha ku maqlaano dee qofki ku maqlo unbaa wax kaa radin kara wacalaykum salaam ku dhihi hadduu hataa uu salaam ahaan ku dareemay inaad salaamtay waxay ka koobneed iyo siiqeedii ma maqlin muuna maqal asalaamu calaykum hadduu yidhi o ruduha muyu qaadani axsana minha muyu intaba way u banaaneed marka waxaa laga yaabaa inuuba is yiraahdo ow ruduha qaado alaykum salaamna uu ku daro asalaamu alaykum dimista uu maqlayo alaykum salam bas iska kaa dhaho calaa kuli xaal salaamta in la maqlo gaar ahaan de qofkan aad salaamayso isagaad salaamaysaa dabeeshaa ma salaamaysid in asaga uu ku jeclaado oo maxaba ay dhexdiina imaato oo uu dareemo inaad salaantood qadarisay oo uu dareemo inaad u duceysayoo waxaas o dhan baa loo jeeda ee iska tuur maaha hadalka iska tuur maaha idaa salamta haddaad salaamayso fa asmic maqashii dadkaad salaamaysay salaan afka ah qalbigana kasoo goobay oo la socoto qadarin baa la rabaa ha saasaa la rabaa waxay ka dhigan tahay sida qof gacanta kuusoo taaga isagoo dhinac kale ujeeda ya qofku salaamayo gacantana kuusoo taagaya dhinac kalena fiirinaya qofka miyuu ku salaamay nuxurkii salaanta ka maqan nuxurkii iyo qadarintii baa ka maqan sidaasoo kale weeyaan qofkii dee assalaamu calaykum adiga uuna kuuba wadin oon waxba una dankaa lahayn iska uun afka bartay fa asmic maqashii fa inaha taxiyatu min cindi illah taxiyadu way weyn tahay way qiimo badan tahay wax la yaraysta ma aha taxiyatun waa salaan min cindi illahi alla ka timin agtiisa mubaaraka la barakeeyey dayibatun oo wanaagsane ha qarinin maqashii dadka saas wey maanaa laakiin dhawaaqna lama rabo yareenna lama hooska udhigidna lama rabo dhexdhexaad baa la rabaa cad uu ku maqli karo qofkii baaba man kharaja yusalimu wayusallamu calayhi man kharaja qofkee baxaa suuqaasuu iska aaday oo wadooyinkaasu kasoo marmaray oo ujeedadiisa maxay tahay yusalimu dadka inuu salaamuun buu ubaxayaa wayusallamu caleyhi dadka inay salaamaan inuu ajir gurubsado dadka ajir gurubsado asagana laga ajir gurubsado ayuu rabaa salaamtaa buu faafinaya ujeedo kale male waa fiicanta shaqa ninkaan shaqalaan maaha waa nin shaqa ku jira ninka ah, nin dan la-aan aho shaqa la-aan ah ma aha walka ka bax cidiisii suuq mugdi buu maray magaalada dha kasoo maray uu soo wareeyey qofka hore madn wuu salaamay ninkaa shaqa badan bu maanta qaala xadathanii maalik an isxaaq bin cabdillahi bin abi dalxa ana dufayl ibnu ubay ibnu kacab ubay ibnu kacab laba kunya lahaa abu dufayl wiilkana lagu kunyeeyey iyo abulmundir dufayl ibnu ubay ibnu kacb ahbara anahu kaana wuxuu yaatii cabdallahi bni cumar buu u imaan jiray fayaqduu macahu wuxuu la kalihi jiray ila suuqi suuqa cabdullahi bn cumar buu u imaani israacaya suuqa la aadi qaala wuxuu yihi abu dufayl idinka la yihahda waxaa ujeeda dufayl bn ubay bnu kacab fa idaa qadawnaa markaan kallahno ila suuqi u kallahno lam yamura cabdullaahi ibnu cumar ma mari jirin calaa saqaatin bagaashle saqaad qofka manaa badeecada dhulka lagu daadiyay waxa yararka ahay miiska la fadhiya kuwaasa waxaa la dhaha saqaad waxa yarba ku daadaadinayaan miisaskoodi iyo gaarimakoonaha iyo gaari gacmeedka iyo saqaad oo badeeco weyn meesha kuma hayo walaa saaxibu baycatin beec u saaxiibao dukaan fadhiya oo beec weyn haysta walaa miskiinin kuwaan waxbaba la joogin waxbaba haysanin wa allaala wuxuu soo maro walaa axadin qof ma soo maro ilaa yusalimu caleyh wasalaamahi suuqa ila wax kastaa ku jire kuwa kaasoo badeeco fiican bu haystaa kuwa wax yar meel u yaala kuwaaba iska dhex socdaa kuwaasu iska dilaal iska dhex socdaa ku danu ka iyago ka fushana ka gadanaya ilaa yusalimu caleyhi waa salaami jiri ibn cumar radi allahu canhu qaala dufayl baa wuxuu yihi fajitu cabdallahi ibn cumar baan u imaaday yowman maalin sida caadadiisa aheyd maalin baan u imaaday fastatbacanii wuu iga raaxis dalba ila suuqi suuq inkix suuqaan aadna bu yiri dadka waxay dhihi shaqalaan baan ahay ina suuq maxaan ka dooni ibnu cumar wuxuu lehy suuqaan aadno shaqadu way badan tahay faqultu waxaan ii maa tasnacu bisuuq suuqa maxaad ku samayni ood ka qabani wa anta laa taqifu ma dul istaagaysid cala beyci beec beyc ma dul istaagaysid oo waxbaan gada dhihi maysid walaa tasalu xataa weydiin maysa can silaci badeecada walaa tasuumu biha ma gorgorinaysa hagee ka timid iyo yaa soo saaray iyo maa meeqaad gadi oo walaa tasuumu soomku waa gorgoradi inta midna u yeelin mayside waxaad gabata iskaba dhaafe hataa weydiin maysid walaa tajlisu fadhiisan maysid fi majaalis suuq suuqa meelaha hadda la fadhiistay ama laga qaxweeye ee laga sheekaystana maba fadhiisanaysid fajlis binaana fadhiisi haahuna meeshan <coughs> taxaduda sheekaysane <coughs> waxba yaana daalin oo isdaalinin halkeen aan iskaga sheekaysana iska fadhina gurigeena <clears throat> fa qaala li cabdullahi ba wuxuu yidhi yaa abaa badan yaa abaa badan abaa badanow wa kaana dufayl wuxuu ahdaa baanin badnin calol musaaxiiba yani calol weyn buu ahaa ka wadaa xalusle calol leh marka waligaa calooley <clears throat> inamaa naqdu waxaan la kalanaynaa min ajli salaami salaam darteed musalimu inaan salaamno calaa man laqiina dadka la kolano waxaad saad meesha la aaday arrintu ma aha waxaad sheegtay oo dhan adduun baad ka hadashay <clears throat> shaqada <clears throat> adduun iyo aakharaba shaqadu way uqaybsantaaye ti aakhara awey nusalima calaa man laqiina dadka nala kulmaan salaamaynaa inagoo jawaan ajir haysanaa soo noqonayna bay ka dhiganta oo haddaad tirahda asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaasoo qof aad tiraahdo soddon soddon soddon soddon soddon soddon soo faa'iido meeqa ajir baad heshay saxaabadu waxay ahayeen dad aad iyo aad daqiiq u ah dad waxay ahaayeen ajirka iyo thawaabka aan yaraysanin oon fududaysanin oo meesha khayr iyo ajir lagu sheegay aan ka dabhaarin bay ahaan jireen ridwan ullahi calayhim ajmaciin marka waa wax dadka ay fududaystaan oo tasaahulaan wey aad iyo aad tasaahulaan xadiidkuna saxiix weeyaan baabu tasliimu salaamid idaa jaa almajlisa meel la fadhiyo hadduu imaado inuu salaamo markuu ka kacayana inuu salaamo labadaba way soo arortay xadathana abu caasim annabiil can ibni cabdillah maxamed can saciid almaqbuniy can abi hureyra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam ida jaa axadukum ilmajlisa xakiin markuu majlis uu imaado falyusalim ha salaamo fa in rajaca hadduu noqdo oo dadkii oo fadhiyo iyo majliskiibuu iskaga tegay falyusalim ha salaamo waa inaga tegay bay ka dhiganta fa ina alukhraa middan dambe laysat maaha aha biaxaqaa mid ka mudan ajirka iyo hawaabka iyo ihtimaamka iyo ahmiyada kama muhiimsana min alulaa midda hore xadathana maxamed bn muhanى qaal xadathana safwan bn ciisa can ibn cajlaan can saciid bn abi saciid can abi hurayra can abihi can abi hurayra can nabiy sa slam mila hadii saxiixa ah weeyaan ligayrihi isagoo dheerna waan kasoo maray baabu tasliim salaamid ida qaama min almajlisi qofka markuu majlis ka kaco inuu salaamo xadathana khalid bn mkld xadathana sulayman bn bilal qal xadathani moxamed bn cajlan qaala akhbaranii saciid ibnu musayibin an abi hurayrata an nabi sal اllah alيه wasalam qala ida jaءa rajulu majlisa qofka markuu majlis imaado falyusalim asalaamo fain jalasa hadduu fadhiista uma bada lahu ay u muuqato an yaquumu inuu kaco dadkii oo fadhiya inuu iska tago meel aado danihii soo qabsado qabl an yatafaraqa almajlisu majliska intuuna kala tegin falyusalim ha salaamo fain in aluulaa midii hore ee la yaqaanay laysat biaxaqamed kama mudna ajirka iyo hawaabka min aluqraa midda dambe baabun xaqu man sallama idaa qaama xaqu man qof xaqiis xaqu man sallama qofka salaama idaa qaama markuu istaago markuu istaago oo majliska uu ka tago salaanta uu ku reebayo xaqa iyo ajirka iyo thawaabka uu ka heli ajir buu ka helayaa oo majliskii buu xaq ku yeelan xadathana mطr بn lfadl qaal xadathana ruux بn cubaada qaal xadathana bslam qaala samictu mucaawiya bn qura qaal qaala lii abi aabahya wuxuu igu yihi yaa bunaya wiilkaygiyow in kunta fii majlisin haddaad boos iyo majlis iyo xalqad a fadhiido tarjuu khayrahu majliskaa khayr aad ka rajaynaysay waa majlis lcilmi dikri khayr meel lagu hayo weeyaanoo khayr aad ka rajaynaysay oo facajilad ay dadejiso bika adiga xaajatun xaajo ay ku dadejiso majliskii khayrka kaaga socday ayaa ka kacday oo waxaa ku gudadejisay xaajo iyo dan baa ku qabatay faqul waxaad tidhaahdaa salaamun calaykum dheh marka ka tegeyso fa inaka adigu tashrukuhum waa tashrakuhum tashrukuhum waad la wadaagaysaa fii maa asaabuu fi dalika almajlis majlisa aa ka tagtay waxay heleen oo ajir oo usii socday adna qeyb baad ku leedahay asalaamu calaykum taas xaq ugu yeelatay oo waxbaad ku darsatay waxbaad ku darsatay wamaa min qawmin qolo ma jiro yajlisuuna fadhiisan majlisan meel fayatafaraquuna canhu majliskii ku kala tegi lam yudkar illah lam yudkar illaahu ayagoon ilaahay xusin waa la fadhiistay waa un la bulbulaamay la hadlay dikri ilahi ayagoo soo sheegin nabi maxamed ku salinin sala allah alay wasalam bay iska kala dareereen ilaa kaanamaa waay waxay lamid yihiin oaad moodaa in tafaraquu ay ka kala tageen can ximaar bakti dameer bakti ah inay intay boobeen ay ku kala tageen ayay lamid tahay anjiifati jiifati inay ka kala tageen ah, bakti dad bakti qufanayay oo dameer weli uraya ayay lamid yihiin meel baa laiskugu imaaday dikri ilahi lamama soo qaadin sali nabi lama soo qaaday alayh salaam ah, riwaay kalaa salliga ku daraysa alayh salaam kaanat alayhim tira baa riwaya kaso arta kaanat alayhim tira khasaara yani wanidaama xadiidku saxiix mawquuf weyaan isagoo marfuucana duru kale iyo qaab kale waa jiraa mawaadiidka anshaareen kamidaba ah. kafaarat lmajlis iyo aadaabu majlis baa jirta oo la sheego oo marka meel la fadhiiyo oo la hadlo majliskaasi kafaaradiisa lala imaado maxay ahayd subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka wa atoob ilayk kafaarata majlis baa la dhahaa wa allah wixii laqwi ahaa iyo hadal alla ficneen iyo kaa dhaca o dhanba waa lagu baabi'iyaa qala raximah llahu tacala xadathana cabdullahi bnu salix qala xadathanii mucaawiya can abi maryam an abi hurayra anahu samicahu yaquul man laqiya akhaahu ninkii walaalkii la kulma falyusalim caleyh asalaamu fain xaalat baynahumaa shajara geed hadday kala teedo oo ay geed kala dhex marto oo xaaidun ama xaaid ah, iyo derbi iyo beer iyo waxsaas oo kalea ay agg ka kala maraan uma laqiya de isku imaadaan la kulmo falyusalim aleyh asalaam labadi waa labadii socotay labadii wada socotay waad aragtay baadiyaha de geedaha ayaa yaa agg iyo agga jidad yar ka mari ama meel la mari karo kan xagguna ka mari kuna agg ka mari si ay isku kala socdaan oona isku daba soconin geedkaa yaree de agga agga ka mara markay agga iskaga imaadaan asalaamu calaykum ha way bilaabanaysaa salaamti marka ajir iyo thawaban baa la raadinayaa saxiix mawquufan wasaxa marfuucan isagoo marfuucana waa saxay xadiidkan abu daawud iyo keyr ba ay soo saareen qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana daxaaq bn brasin abulxasani can thabit lbunani ibn aslam can anas bni malik radi allahu canhu ana asxaaba nabiyi saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam kaanuu yakunuun waxay ahaan jireen kuwa wada socda oo wada jooga kuwa wada ahaada yani macan fatastaqbilhum shajara yakunuun yani macan bay ahaanayan walawada socdaan fatastaqbilhum waxaa ka hor imaanay ashajaratu geed ya idinka maxaa nii qoran mujtamaciina nii qoran a fiican tahay anaan iska qadaray un kaanuu yakunuuna waxay ahaan jireen mujtamaciina kuwa wada socda oo kulansan yani kaanuu yakunuuna bis unbu iskaka yiri mujtamiciina wada socdo mac ayay ahaayeen fatastaqbiluhu mushajaratu geed baa ka hor imaan jirta o soo qaabili jirtay ayagaasa socdoo geeda aadaya geeddaa kusoo baxaysa macnaha fatandaliqu daaifa koox waxay mari minhum kamida jabaacadii can yamiina geeda midig bay ka mari wa daaifatun kooxan can shimaaliha bidix bay ka mari faida ida altaqow markay kulmaan salama bacdum markood wuxuu salaama calaa bacdi marka kale saxiix wey saxiix weyaan ahamiyada la gaarsiiye heerka la gaarsiiyey salaamta fiiriya baabu man dahana yadah qofkii gacantiisa subka oo barafuun iyo xoogo marasha ku shubta lilmusaafaxati dadka inuu salaamo darteed ah, dad buu salaamaya markaas xoogo laga yaabo inuu hilib geel iyo subag iyo xoogo dufana kasoo urayaan waa laga fiican yahay markaa gacantaada si udgoonaysato dadkii de wanaagmaad un ku salaantay xadathana cubaydllahi bnu saciid qaala xadathana khalid bnu khidaaj khidaashin qaala xadathana cabdullahi bnu wahbin almisriyu can quraysh albasriy can eh, eh, huwa minu xayaan can thaabit lbunani radia allahu canhu an anas bn malik radi allahu canhu kaana wuxuu ahaa anas idaa asbaxa markuu waagi u baryo dahanaya dah jirkaa kale u barafuunka ku shubaya gacanta ku dari jiray gacantana waa ku marsan jiray ilan duhni iyo subag burcadoo kale ay ahaan jirtay barafuunka oo waxa xuaan jiray lasmariyo madaxan la marsan jiray oo bidhaantisa la arkay oo ayib waa kii nabiga alay salaam ay caaisha dhihi jirtay kaanii anduru wabisa dibi mifaariqi nabiga alay sl madaxiisa kaana idaa asbaxa dahana yadow gacantiisa ayuu <clears throat> suki jiray biduhni iib subag oo burcad oo iibaho barafuunaho udgoon ayuu gacanta mari jiray limusaafaxati ikhwaanihi waka ujeedada walaalihii buu salaami doonaa limusaafaxati ikhwaanihi walaalihii inuu ku salaamo darteed walaalihiisa muslimiinta gacan udgoon baa ka fiican de wax ka saxiixulisnaad wey xadiidku wallahu aclam bila